alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu alaa rasuuli lahi sala allahu alayh wasalam waxaynu ku jirnay kitaab lbayuuc gaar ahaan baab alwasaaya xadiiska cabdillahi bn cumar radi allahu canhu ayaynu soo qaadanay ee nabigu yihi alayhi salaatu wasalaam maa xaqu mri'in muslimin lahu shayun yuriidu an yuusiya fiihi yabiitu leylatayn ilaa wawasiyathu maktuubat cindah xadiiskaasoo guud ahaan macnihiisu yahay in qofka muslimka ahay maadaama geeridu ay iska kadis tahay oo marar badan isagoon iska filayn ay ku iman karto dee xuquuq ku tacalluqaysaana ay jirto laga yaabo marka qaarkood dayn in lagu leeyahay inuu doonayo inuu wax dardaarmo waxyaalaha qaarkood ciidima aanay ogeyn si qofku markaa uu iskaga diyaar ahaado in wasiyadiisu ay diyaar tahay oo hadduu fursad helo laba habeen iyo wax ka yar iyo wax ka badan ba inay fursa markasta diyaar u tahay وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة أفأتصدق بثلثي مالي وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال وxu قلت waxan ya رasuul الله rasuulki allow أنا ذو maal anuu nin qaniya baan ahay oo duu maalin ay saaxibu maalin maalu saaxiiba isla markaana walaa yarithunii mana dhexlaayo in bnatun lii inan aan dhalay mooyaane inan aan leeyahay mooyaane oo waaxidatun keliya waliba ubad badan oo kale iyo caruur badan oo kalena ma lihin afa atasadaqu ma sadaqadaysa bihuluthay maali maalkayga saddex meelood oo laba meelood dee ma iska sadaqadaysaa huludka kale wuu ku filan yahay inantaydae iyo ciddii kale ay dhexlaysa matala xaaskao kale qaala wuxu uhi laa maya qultu waxaan ku uhi afa atasadaqu bishatrihi ay binisfihi barhkii waaye ma sadaqalaysaa huluteynka intan ka yareeyo kala barh ma ka dhiga qaala wuxu uhi laa maya qultu waxaan ku uhi afa atasadaqu bihuluihi waayo saddex meelood meel ma ka dhigayo oo nisfigana ma kasii yareeyaa qaala rasuulku wuxu uhi athuluthu thuluth ayaad sadaqadaysan wa huluthu kathiir weliba wuu fara badan yahay hulutku oo inaad ka yaraysaa wanaagsan ma macnaha ku jirta halkaa waayo inaka ay liannaka inaad ka tagto sababta waxay tahy liannaka an tatruk an tadara inaka macnaheedu waa maxay waa sababeynune lian tadara inaka adigu lian tadara halkaa laamka ken lian tadara inaad ka tagto warasataka kuwa ku dhaxlaaya agniyaa iyagoo maal haysta ayaa khayrun ka wanaagsan min an tadarahum ay min an tatrukahum inaad ka tagto caalatan ay fuqaraa iyagoo caydha oo yatakafafuuna annaasa dadka gacanta hoos dhiganayo gacanta hoos hoorsanaya oo wax weydiisanaya macnaha yatakafafuuna annaasa ay yasaluuna annaasa bifaqrihim faqrigooda awga dadka dee wax weydiisanaya muttafaq caleyh xadiiskaa hore sheekhu waxa uu usoo qaatay in laasim ay tahay qofkii inuu wasiyadii sameeyo markaa wasiyadu xadiisku muu kala caddayn waxay noqon kartaa wasiyatu bimaalin wasiyadu waxay noqonaysaa dayn lagu leeyahay wasiyadu waxa laga inu maal leeyahay maalkaa hebel ha la siiyo waxyaalo badan oo dee isaga ku tacalluqay wasiyadii markaa waa macno ballaarhan qur'aankana aankana ilaahay subxaana watacaala waa ku sheegay oo kutiba calaykum idaa xadara axadakum اlmowtu alwasiyatu lilwaalideyni wاlaqrabiin ilahay wuxuu idinku waajibiyey midkii markay geeridu kusoo xaadirto inuu u dardaarmo labada waalid iyo qaraabada markaa markii hore aayadda say culimadu ku fasireen waxay leeyihin waajib bay ahayd in loo dardaarmo labada waalid iyo qaraabada waa intaan dhaxalka loo cayimin shareecadu aanay u cayimin laakin de markaa in allaha acdaa kula di xaqin xaqahu saynu arki doono mid walba xaqiisi ilaahay waa u cayimay sidaa awgeed ba culimo badan oo shimaam shaafici uu ku jira ay leeyihiin aayaddaasi waa mansuuk oo waxaa nasikday aayadda mawaariista aayaadka mawaariista iyo dhaxalka caddaynaya dadkii u kala saaraya ayaa caddeeyey isla markaana cid xal kale cidda xalle la siin maayo dardaaranka culimada in badan oo kamid ah waxa ha aayaddu mansuuq maahe laakiin xukunkeedii qeyb soo haray oo waa la khasisay oo aayaddu marka hore waxay tilmaameysay qaraabadii iyo waalidkii markaa waalidkii iyo qaraabadii wax dhexlayey ee dhexalka lahaana dardaaran loo dardaarmi maayo maalkaas laakiin qaraabadii kale aan dhaxalka waxba ku lahayn iyagu dardaarankii loo dardaarmo baaqi bay ku tahay aayaddi sidiiba markaa loo daynaya almuhim adilo badan baa tilmaamaysa wasiyadaas haddaba sacd bin abi waqaas maada tacrif can hada الصaxaabiy اlkariim fadl luqadir hay sacd bin abi waqaas haye maada tacrif can hada الصaxaabiyi almacruuf ladayna waayahay ninka ugu yar baan doonaya xagga da-da yaa caddaynaya de ya maad gar lahayn adu y fadl fadl fadl aye midu baan ka dhigay iska da waladood <laughs> ka jawaab su-aasha waa min alcasharati almubashariina biاljannati waa tobankii jannada lagu bishaareeyey taasi waa jawaab aye maxaad ku daraysaa kale waxa ayaa lagu dilay sacad bin abiwaqaas dagaalka halkumu dhimanin zubayr iyo dalxa lagu dilay haye ya irfac sawtiga qaliila saxaabigii weli su-aashan jawaabtana fahmin hay ha kaasi waa ansaari waa sacad bin mucaad way kala duwanyin haye ma sha allah awalu man ramaa sahman fi sabiili markii jihaadka la ogolaaday qofkii koobaad ee leebrida ayuu ha ee uu nasiib ka qaatay rasuulka maxay isku ahaayeen abtibuha rasuulka abtigii u bimacnaa abtigii ruma mu ahayne laakiin dee bani zuhra ayuu aha rasuulka abtiyaashii bu ka soo jeeday oo iyadoo marka horeba rasuulka abihii hooyadii aanay de aada u kala fogeyn oo dhowr oday ay kala tirsanayaan waa zuhra bani zuhra isagii saxaabigii la jiray cabdiraxmaan bin cawf ba rasuulka abtiyaashii bay ahayn sacad bin malik ayaa la dhahdaa waa abulqas waxaa la hahda waana saxaabi aada geesi u ahaa sifooyinka kale rasulku ku sheegay maxaa kamid ah ee uu ugu duceeyey haye inuu ahaa ya mustashaaba dacwa Ah, sax wey waa saxiix taasi ilaah ka aqbal buri markuu ku baray waana dadkii horeeye rasuulka rumeeya ridwan ullahi aleyh haddaba xilligan uu rasuulku alayh isalaatu wasalaam soo booqday xadiisku inta uu ka dheeraayo wuxuu i wuxuu soo booqday rasuulku anigoo xanuunsanaya maka markii maka la furtay ayuu ku soo booqday rasuulka aleyh isalaatu wasalaam isagoo intan ka yar dheer wuxuu ku yaalla kitaabka cumdato cumdaha inoo keenaa iska dhici karta marka wuxuu rasuulku jeclaa inay asxaabtiisu ay halkii ay ka hijroodeen aanay ku dhimanin oo qofku hadduu dhul ilaahay dartii uga tago inuu ku dhinto maaha saa ogeed saxaabadu ma kamay degin raggii ka hijrooday oo dhami maka may degin marka hal saxaabi baa ku dhintay waqtigaas sacad bin khawla la odhan jiray dabeedna rasuulku wuxu uhi ilaahow asxaabteyda hijradooda u socodsii saxaabigana wuu calaacalay kadibna rasuulku wuxuu ku yihi rasuul allow miyaa asxaabteyda layga dibdhigaya raggii hore dee geeriyooday ee saxaabada ahaa miyaan ka hadhaya oo xanuunkan miyaan kasii noolaanaya dee rasuulku ilan qeybka ma oga lakin hadal iyo ishaaro ayuu u sheegay ah haddii aada sii noolaato waxaa laga yaabaa inaad sii noolaato oo ay dadna kugu intifaacsadaan qaarna ay kugu dhib mutaan way dhacday oo markii dambe uu caafimaaday dabeetana wuxuu noqday raggii jihaadka galay ee ciidamada hogaaminayay ciraaq iyo shaam iyo dhulkaa wax badan ka xoreeyey ayuu ahaa saxaabigaasi radi allahu canhu waxaa kaloo marka gaaladii way ku dhibmuteen oo de waa kaa gaaladii muslimiintiina way ku intifaacsadeen intaasoo xadiisoo dambana de waynu kasoo uu soo gudbiyey waa inagaa ku intifaacsanayna qisada laftigeedii oo cilmi dhabaa kasoo baxay waxaa kaloo xikmadda ku jirtaa kale ay tahay inan yaroo keliya markaa dhexlaysay markii dambe caruur badan oo dhowr iyo labaatan ah ayuu dhalay sida la sheegay inama dhowr iyo toban ah mararka qaarkood bay xadiiska ka soo wariyeen inamadiisa iyo hablo badan buu dhalay dee markaa waxaa laga yaaba adigoo isna malaha xanuunkan waad ku soconaysaa oo ka kici maysid kulliba horta diyaar iska aho markaa iyadoo agga xagga jihaada laguu dhigay <laughs> ayaa laga yaabaa inaad iska noolaato hadduu ilaahay kugu talagalay adigoo laga yaabo inaad isleedahay beryahanbaka kaama dhawanaha marka labadaba dee mar kastaba waa in laga diyaar garoobo almuhim xadiiska maslada sheekh wuxuu soo qaatay afa atasadaqu bihuluthay maali bul saddex meeloba laba meelood markaa rasuulku uu ka diiday nisfigiina uu ka diiday waxaa laga ogolayay marka qofkii thuluth xaaladda maradka iyo xanuunka uu jiro weeyaan hadduu laakiin caafimaad qabo oo aan dee wax dhibaataya aanay jirin oo uu idhaahdo maalkayga gebigiisa waan sadaqadaysanaya waa laga wanaagsanyay mooyaane laakiin way u banaanta gaar ahaan markuu yahay qof de isagu shaqeynayo xoolihiisi dadka matalan xooggiisi de ugu soo shaqeynayo sida abubakar oo kale waa kii xoolihiisi wada sadaqadaystay cumar kalabarh buu keenay maalinta rasuulku kalabarhka kuma diidin marka xaaladdan waxaa laga baqanaya qofku markan inuu dee dadkii dhexlaayay kala ordaayo dhaxalka inay wax ka dhexlaan taasaa laga baqanaya uludku waliba inuu laga yareeyo oona laisku waafaqsan oo thuluth wathuluthu kathiir saa awgeed bay saxaabadu ihahdeen dadku saxabada qaarkood baa yidhi hadday dadku thuluthka ka yareyn lahaayeen oo markaa hoos uga degi lahayen ba wanaagsanaan lahayd waayo dadkan ku inta dhexlayaaba wanaagsan in wax ka qaataan dadkii ku dhexlayay iyagoo fuqara waxba haysan baahidu waxay keensanaysaa inay dadkii de wax weydiistaan amba dayna ka qaataan amba si kalaba ha u baryaan de markaa inaad wax uga tagtaa la qaatay waxaa laga qaadanaya siday saxaabadu khayrka u jeclaayeen maalka inay sadaqadaystaan waayo aakhiru dee wuxu taraya sadaqada ay bixinayaan oo wax aakhirada kaga sii horeeya وعن سعد بن وقاص رضي الله عنه قال قلت يا رsuuل الله أنا ذو mاl وlaa yrثnii إلا بنة lي أنا ذو mاl ya عراabya ضمير منفصل مبني على السكون fi ra fi macaali rafci mubtada baaraka allah fik haye fi maxaali rafci khabar marka haddee labaad isku dhex darto waxaa tii mabniyin cala damay iyo haddana fi maxali rafci iyo dama iyo markaa waay oo damadaas meeda mataa daalka ah mise wawowga waayo su-aal baan ku weydiinaya asma lkamsa ma min almabniyaat ba mise waa min almucrabaat de markaa horta mabni halkaa iska dhig iska ilow markaa mabni markaa icraab haddaba ay ku celi de sodigaa mabniyu tahay <laughs> hu waa khabaru marfuuc wa calaamatu rafcihi alwow لأnnahu min alasma الخamسة du mdaaf maalin mdaaf iley marka maxalba ma yaalo waaba abarkii caadiga du maalin walaa yariثunii labnat li waaxida afa ataصadq bثulثay maali huluthay nuunkii baa la gooyey idaafada goosatay huluthayn bay ahayd marka hore qaala wuxu uhi la qaala qultu afa ataصadq bishadrihi ay binisbi qaala la qultu afa ataصadq bثuluثi qaala athuluث hulu ay huwa hulu baa markaa la odhan karaa mubtada khabar baa laga dhigi karaayo huwa baa lasoo qadari karaa maadaama marfuuc yahay athulu haddii la dhahdo tasadq bihulu bay noqonaysa wthulu kaiir inaka anta daraa inaad ka tagto waraasatka akniya uu sababeeyey rasulka ala sla slam axkaamta markaa inay tacliil leedahay sabaagoodba culimadu masaa'il fara badan oo fiqiya way tacliiliyaan oo cilada iyo asbaabtay eegaan waana qodob muhiim qodobkaas uu sababeeyey rasulku wuxu uhi inaka an tadara warahataka akniyaa khayru min an tadarahum caalatan yatakafafuuna naas alkaf waa gacantii markaa yatakafafuna waa hoos dhiganaya وعن caiشha رadي الlaه عanهa ana rajula atى النabiya slى الlaه عlay sl nabga ayuu yimi qaala wuxu uhi ya rasuul الlah rasuulka ilah ina umi اftutilat nafsuhaa اftutilat ay maatat bifajأة maatat bifajأatin si kadisa loo dhimatay waa lagu soo kadeeyey nafteeda wftuftirat nafsuha walam tuusi manay dardaarmin wa adunuhaa waxaan filayaa waxaan malaynayaa low takalabad hadday hadli lahayd waanay u suurtogelin be tasadaqat inay sadaqadaysan lahayd afalahaa ajrun ajar haddaba maleeday hooyaday in tasadaqtu canha haddaan anigii sadaqadii ka bixiyo qaala wuxuui nacam haa mutafun caleyh walafdi lmuslimiin marka xadiiska waxaa kaloo laga qaadanayaa in qofkii xaaladda xanuunsado inuu dardaarmi karo oo sadaqa uu bixin karo o sadaqadii waxaa kamid a dee dardaaranka ulukii wax ka yar waa inay noqoto unbaa shardiga markaa maslada xadiiska sheekh wuxuu soo qaatay rasuulku calayhi salaatu wasalaam kama diidino mu odhanin umay banaaneyn hooyada inay sadaqalaysto laakiin saxaabigani masale laysla garanayu ka dhigay way dardaarmi lahayd baan isleeyahay laakiin dee waa lagu soo kadeeyey haddaba anigii maka eh, eh, maka ajarkaasi maka gudayaa waa masale kale taasi oo qofku hadduu waalidkii wax ka sadaqadaysto sadaqadaasi waalidku way gaadhaysaa oo dee siday ducadiiba u gaadhayso ayay taasina u gaadhaysaa o an laysa lilinsaani ilaa ma sacaa ilaa ma sacaada laftigiisu soo gudagelaya isagu laakiin qof kale hadii sadaqo laga bixiyo ma gaadhaysaa waa masale kaleo iyadu ay culimadu ka hadlaan uftutilatna waa si kadisa dhimatay uftutilat nafsuhaa walam tusi waxaa kaloo laga qaadanaya qofkii de markaa xikmadaha dardaarankan hore sii qoran ku jirta dee si lama filaan uu dhiman kara waliba imika waqtigan oo kale iyo waxaa laga bilaabay ninka hebel baabuur baa jiiray amba baabuur baa la dhacay amba wax lamidoo ama wadnaha istaagay isagoo halkaas ka socda waxyaalahaasa iman karaba ana rajula ata nabiya sala اlahu alay slm qaala ya rasuul اlah ina umi اftutilat nafsuha walam tuusi ma dardaarmin waadunaha waxaan malay low takalamat hadii hadle tasadaqat afalaha ajrun ajr malada in tasadaqtu canha haddaan sadaqada ka bixiyo qaala nacam mutafaq caleyh wacan abi umaamata albahiliy radi allahu canhu qaal samictu rasuula اllahi salى اllahu alay slm yaquul in allaha qad acdaa kula di xaqin xaqah in allaha alle qad acdaa uu siiyey kula dii xaqin mid kastoo xaqu saaxiiba xaqahu xaqiisa uu siiyey falaa wasiyata dardaaran umu ahaanin liwaarihin mid wax dhexlaaya isaga dardaaranku kuma soo gudagelayo rawahu axmed walarbaca ila nasaa-iya waxasanahu axmed watirmidiy waqawaahu ibnu khuseymata walmujaarud xadiiskan wuxuu tilmaamayaa haddaba thuluthkaasi kow horta inaan thuluth iyo wax ka yar la dardaarmo iyo in aan loo dardaarmin warahadii oo qof dhaxalkaa dadkaa ka mid ah hadduu dardaarmo iyadoo kuwa kale aanay raalli ku ahayn ma ansaxayo dardaarankaa la fulin maayo amba ciddaa la siin maayo meel kalea la geynayo waayo laakiin culimadu waxay u badan yihiin sida xadiis kalena ku sugan xadiiska qaar lafdiisa ay sii sheegeen culimada xadiiskan saxiix ka dhigay ilaa an yashaaa alwaraa inay warasadii doonaan mooyaane hadday toban qof dhexlayeen oo uu mid kamida u dardaarmo oo ay intii kalena raalli ku noqoto dardaarankaasi wuu fulayaa walow warasadii mid kamidaba ha loo dardaarmay sababtu waa maxay waa xaq iyagu ay lahaayeen xaqii iyagu lahaayeen iyagaa riday qofku xaqiisa markaa uu ridi karaa laakiin marka hore ma banaano wax soconaya maaha ee waa cid kaloo ka baxsano qaraabadii iyo dad kale iyo ayay noqonaysaa qofkan dardaaranka bixinayaana waa inaanu qof la qasbay aanu ahayn haddii qor inta lagu qabto dardaaran bixi dardaaranka waxaa kamid a gacanta inuu ku qoro hadduu yahay qof hadalku ka xidhan yahay ishaaradiisu way soconaysaa bay culimadu ihahdeen haddii matlan hadalku ka xidhan yahay lakin hadduu qof hadli karaya yahay oo uu ishaaro bixiyo ishaaradaasi ma soconayso lakin qoraal qoraalku markhaati xataa uma baahna u badan culimadu hadduu qoraal sameeyo la hubo inuu qoraalkiisi yahay oo khadka u yahay saas wey qofkii intuu haddaba nool yahay iska caafimaadka qabo hadduu ubadkiisi u qaybiyo xoolihii ka hor hadduu ihahdo hebelo intaa qaado heblaay intaa qaado si cadaaladana ugu qaybiyo way u banaantay taas ila waa xoole isagu lahaaya isagoo caafimaad qaba ayuu ayuu qof walba hadduu doono wixiisi wuu siin karaa hadhow wixii isaga usoo horumay dee iyagu dhexlayaan saxaabiga xadiiska warinaya abi umamat albahiliyi sudiy bin ajlan sudiy bin cajlaan ayaa la dhaha magaciisa albahilana waa qabaailkii cadnaaniyiinta ahaa isla markaa haddan qabiil la yeeso ayay ahaayeen saxaabada qabiilkaasi asalkooda waa qabiil qabaailkan kale la tir lamida ah xagga abtirsiinta oo beni cadiy kamid ah cadnaaniyiinta laakiin wax ku yimiba dabeedna markii dambena saxaaba waaweyn ba ka soo baxay oo raggii mujaahidiinta ahaa ee shihaadka ka qayb gale meelo badan furtay marka qisaska cajiibka sheega waxaa kamid ah in carabiya lagu yidhi ninkaa mujaahidka furtay ba wuxuu ku yidhi isagoo la kaftamaya haddii lagu odhan lahaa baahilan baad ka mid noqoni ahlu jannana ad noqotide ka waran reer baahila maad noqonay bishardi inaad jannada aada gelayso suuli haa waan aqbalaya lakin hal shardi wa inaanay ahlu jannuhu ogaanin ana min baahila <laughs> inaan qoladaa ka tirsanayo inaan reerkaa soo jeedo oo inaanay ogaan bui waay ahlu jannuhu shardigaas <laughs> markaa dee diintu mataqaana marka asalkooda saas ahayd laakiin waxa weeyaan waxaa ilaahay subxaana watacaala ina akramakum cind allahi adqaakum kun ibna man shiئta waktasib adaba yuqniika maxmuduhu can اnasabi ninkii gabiyey wuxuu cidda doonta u aho meesha doonta kasoo jeedo kun ibna man shiئta waktasib adaba lakiin akhlaaq iyo dhaqan kasbo iyo diin yuqniika maxmuduhu can aw min الnasabi akhlaaqda wanaagsan waxay kaaga filnaan doontaa abtirsiinta iyo wixii lamidka ahaa samicta rasuul lahi salى اlahu alay sl yqul ina allaha qad acdaa wuu siiyey kula di xaqin xaqahu mid kastaba ilahay xaqiisa uu siiyo waalidkii waa loo cayimay oo waladkii waa loo cayimay oo qaraabadii waa loo cayimay cidda wax waliba u helaya qof waliba helayo haddaba maadaama iyagu xaqoodii uu iska diyaar yahay falaa wasiyata liwaarisin mid wax dhexlaaya lod la siin maayo waynu sheegnay marka in shardiga waxa in dooraan mooyaane sida riwaayadan xadiiska ku jirta marka wrawaahu daar qudniyu min xadiis ibn cabaas radi allahu canhuma wazaad wuxuu kordhiyay fi akhirihi ilaa an yashaa alwaraa inay iyagu doonaan mooyaane wa isnaadu xasan marka in xagkaasay culimada qaarkood daciifiyeen wacan mucaad bin jabr radi allahu qala qala nabiyu sala allahu alayh wasalam in allaha ilaahay tasadaqa calaykum wuxuu idinku sadaqadaystay bihuluthi amwaalikum maalkina saddex meelodow meel cinda wafaatikum marka aada dhimanaysaan ziyaadatan xaala kownihi ziyaada xaala u yahay siyaado fi xasanaati wanaaggiina lagu siyaadin rawahu adarqudniyu xadiiska macnihiisu waa saxiixa wuxuu tilmaamayaa un thuluthka in laga ogolaaday qofkii oo la yihi waa lagugu sadaqaraysa bimacnaa waad sadaqaraysan kartaa wey mar haddii laga ogolaado inaad sadaqaraysato waa arin ilaahay ku siiye weeyaan marka thuluthkaa inda wafaatikum inda wafaatikum marka qofkii hadduu dhintuu geeriyoodo oo isagoon dardaaran samaynin dee uluث wax la haa la sadqaraysan maayo lakin maxaa lagu fasiraya cinda wafaatikum marka aada dhimanaysaana ixtidaarka a lagu fasiraya qofka markay naftu kusoo xaadirto ama xanuunkii de aada u dareemaya xanuun islee ka kici qaala nabiyu sala allahu alay waslm in allaha ilaa yatasadqa calaykum biului amwaalikum cinda wafaatikum ziyaaratan fi xasanaatikum iyadoo laydin kordhiyey wa akrajahu axmedu walbazaaru min xadiisi abi darda wabnu maaja min xadiisi abi hurayra wa wuxu uhi ibn xajar raximah llah dhammaan axaadiistaasi waa daciif lakin qad yaqwa bacduha bibacdin lakin ha yeeshee qad yaqwa waxaa la arkaa inuu xoojiyo bacduha barkeed bibacdi marka kale wallahu aclamu horta xadiisku macnihiisu waaba saxo dee xadiiskii hore athuluth wathuluthu kahiir baynu soo marnay xadiiskaas hagaynaga filan laakiin in arrintani ay tahay arrin ilaahay subxaana watacaala qofka xasanaadkiisa ugu kordhinayo oo sadaqa ay tahay axaadiisani daciif mid kastaaba ha noqdee maadaamaanu dacfigoodu shid sii darnayn wuu isxoojinayaa dabeetana xasan bay isla noqonayaan baabulwadiicati halkaa wasiyadii baynu kaga soo baxnay kollay faahfaahin badan iyo waxyaalahan culimada kutubta fiqiga aad bay usii sheegaan laakiin usuushii ugu muhiimsanayd waa aynu haynaa markaa marka meydka marka dhaxalka la qaybinayo intaan dhaxalka la qaybin maxaa la horeysiinayaa waxaa la horeysiinaya wasiyada min bacdi wasiyati yuusii biha aw dayn wasiyadu iyadu ma dhamaynayso maalkii oo dee thuluth bay noqotay marka hore waa la diiday lakin daynku u dhamayn karaa waxaa kaloo culimadu yidhahde qofka wasiyada fulinaya waa inaan dayn lagu lahayn haddii dayn intanba ka badan lagu leeyahay ma soconayso wasiyadiisaas la fulin maayo waayo daynkaa ka horeeya xaq bani aadam kale ka horeeya kana waa sadaqo uu bixinayo weyaan uu sadaqadaysanayay kana waxa weeye dee deyn waajiba xuq cid kale ay ku kulahayn marka xaqa cidda kale ayaa ayaa la horreysiinaya baab lwadiica wadiicada waa maxay maa yudacu wa yu'tamanu ila linsaan waa wixii loo dhiibto ee lagu aamino insaanka waa ammaano halkaynu ka nidhaahno ammaanada alwadiica bimacna almawduuca waa almacjuula majcuula oo kale majcuula waa tii la ammaaneeyey ee cid loo dhiibay wa can camr bn shacayb can abihi can jaddihi can nabiyi sala allahu alay slm qala wuxu uhi man uudica qofka loo dhiibo wadiicatan ammaano man udica ay man tumina qofka lagu aamino wadiicatan ay amaanatan falaysa calayhi damaanu haddiiba ay baabaado oo talafiyo baaba ku yimaado falaysa calayhi korkiisa ma aha inuu waajib saaran maaha damaanu inuu damaanad qaado akrajahu ibnu maaja wa isnaaduhu daciif xadiiska sanadkiisu waa daciif culimo badanna way daciifiyeen waxaa laakiin culimadu ay tilmaameen macnihiisu waa sax marka laga reebo haddii qofkani uu tasaruf isagu aanu samaynin haddii isagu uu baabiiyey ammaanadii loo dhiibay oo isagu sababu ahaa dee markaa wuu damaanad qaadaya ya qofka isagu shay baabiiyey isagaa lagu leeyahay laakiin haddii shaygii loo dhiibtay saa iskaga baaboo xoolaa loo dhiibtay xoolihii siduu hayay iska xoolihii iska dhammaadeen maal baa loo dhiibay oo lacagtii loo dhiibayba siduu hayayba lacagtii faalsa noqotay iska baabaaday ama qiimaheeduba u dhacay ama laga guurayba ya mar haddii isagu wax gaabis aanu kulahayn qofkaasi waa ixsaan buu sameeyey ixsaanka maadaama uu sameeyu dadaalina wax damaanada oo u qaadaya haba yaraatee ma jirto waxau sheekui waa baabu qasmi sadaqaati taqadama fi akhiri zaka waxaa soo gudageli lahaa dhinac kale buyuuca marka la eego maadaama ma la kala qaadanaya waxa ay tahay sadaqadii la qaybinaya wax lamid a ah, kaasina sekadii bu inoogu soo hormaray oo xaggaasaynu kusoo marray wa baabu qasmi lfay fayga qaybintiisu iyo walghaniimati haniimadu fayga iyo haniimadu waa xoolaha jihaadka lagu qabsadee farqa udhexeeyana waa aynu arki doonaaye yati waa iman doonaa caqiba aljihaad in sha allahu tacala baab kitaabu ljihaad markaynu marayno ayay inoogu iman doonaan caqiba aljihaad ay bacd aljihaad kitaabka jihaadka aakhirkiisa ayuu ku iman doonaa halkaa waxaynu kaga soo baxnay kitaab lbuyuuc oo kitaab runtii aada u ballaaran ahaa cilmi badannabu ku jiray una baahan in lagu celceliyo shaygay marka lagu celceliyo kulba cilmi cusubba kaaga soo baxaya kitaab bir beri hore dhigantay haddaad ku celiso haddana maanta ku celiso masale aanad berigaa hore ka fahmin un baa aad ka fahmaysa marka xataa iminka markaad soo akrida adigu amba aad soo raacataa marba masale iyo kaaga soo baxaysa waana dee axaadiistii usuusha ahayd ee laga duulayay waayo alcilmu qaala allahu qaala rasuuluhu wey qaala asaxaabatu laysa bitamwiih ma alcilmu nasbaka lilkhilaafi safahatan bayna alrasuuli wa bayna ra'yi faqihin kala walaa jaxda الصifaati wanafyaha xadra min الtashbiihi watamhiil ibn qayim hadalkiisi ba alcilmu qaala lahu qaala rasuulu cilmigu waa ilaahay baa yihi rasuulkiisaa yihi iyo saxaabadii oo selafkii waxay ku fasireen laakiin maaha inaad khilaaf ka dhex dhaliso faqiih iyo nebiga caleyh isalaatu wasalaam sidaas haay madhabkayagu anagu haddaanu nahay shaaficiyada ama xanafiyada haddaanu nahay dee culimada iyadu sidaasay yidhaahdeen ya ilahay culimadu maxaad raaci weydu ku odhanaya mise maada ajabtum lmursaliin baa lagu odhanaya ya dadka hadalka nebiga calayhi salaatu wasalaam kor ugu qaaday iyagoo hadal caadiya ku hadlaya laakiin codkoodii dheereeyey ee hadalka nebiga ka sarraysiiyey ayaa ilaahay yihi an taxbada acmaalukum wa antum laa tashcurun laa tarfacuu aswaatakum fawqa sawti nabiy walaa tajharuu lahu bilqowli kajahri bacdikum libacdin an taxbada acmaalukum ay lianlaa taxbada acmaalukum wa antum laa tashcuruun inaad magacyada caadiga u yeedho muxamedo inaad tidhaahdo laa tajcaluu ducaa rasuuli baynakum ka ducaai bacdikum ma dhacayso in codka kor loo qaadana ama codka kor loogu qaadana ma dhacayso waxaa ka dhalanaya in camalkaagii buu buro bal waayahe maxaa kasii daran haddaba ninka isagoo rasuulka wax weydiinaya ama codkiisii jawhari a kor u qaaday baaba bal ninka hadalkii nebigu halkaa yaalla calayhi salaatu wasalaam qowl faqiih iyo sheekh iyo fulaan ka warreysinay kooxdiisa ka war ya kule waa fiqigii iyo waa xadaaradii iyo waxaa imika akriyaya war waxaa ayaa lagugu dagin ya wuxu uhi shekh islam tamiya haddii dadkoo dhami ay meel maraan oo adiguna xadiiskii nebiga aada raacdo xadiiska nebiga raac adaa saxsane waddadii saxdahayd adiga haya waddadii saxda ahayd adiga haya insha allah berri waxaad soo qaadanaysaa markaa ah. zawaa-idii insha allahu tacaala halkaana ah inagu joogo maanta wallahu aclam salamu calaykum